bsmi illaahi الرxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin salى اllah wslm calaa nabiyina mxamed wcala aalihi wsaxbi ajmaciin ama bacd waxaan soo haynay kitaabkii alusuul min cilmi اlusuul lishaykh اlcalaama moxamed bin saalix alcuthaymiin raximah اllah alqiyaas qiyaaska qiyaaska dhowr mabxaf ayuu leeyahay waana mabaaxifta usuululfiqiga uguna muhiimsan si marka loo fiiriyana ugu adag weeyaan oo marka u baahan intibaah iyo soo jeed badan tacriifka qiyaaska waxaa weeyaan altaqdiiru waalmusaawaah shayga in la gooyo laysla ekaysiiyo istilaaxa usuuliyiintana tacriif qiyaas waxaa la yidhaahdaa taswiyatu farcin biaslin fii xukmin licilatin jaamicatin baynahumaa sidaasuu dhahay ama ilxaaqu farcin biaslin licilatin baynahumaa farac in asal la haleeshiiyo cillo ka dhexaysa darteedna loo haleeshiiyo ilxaaqu yacnii xukmu aslin bifarcin xukunkii asalka ayaa farci loo soo gudbinaa licillatin jaamicatin baynahumaa cillo ka wada dhexaysa labadooda farcii asalka ka wada dhexaysa isilaax marka saas qiyaasku wuxuu leeyahay afar rukni afar arkaan buu leeyahay rukniga koowaad waxaa weeyaan aslun kan labaad waa farcun kan saddexaad waa xukmun kan afaraadna waa cillatun marka hore waa qaacidaynaynaa afar rukni haddii la waayo midkood haddii la waayo qiyaaskaasu sax ma noqon karo tan koowaad waa aslun waa in horta la haysto asal wax laga qiyaasto asal wax laga qiyaasto haddaan la haynin wax aad qiyaasi karta maba leh waa in asal marka lahaayo haayo farcun waa in farac uu jiro farac aad u baahan tahay isaga inaad wax ku qiyaasato farcana xukun u raadinay farci aad xukunka u raadinaysa baad rabtaa asal inaad uga qiyaasato marka hore waa inaad asal haysato faracna waa inaad leedahay oo haysato tan saddexaad waxa ay tahay xukmun xukunka waxaa laga wadaa asalku waa inuu xukun leeyahay shayga asalka harta waa in xukun uu leeyahy ama waajib ama yacni axkaamtii shanta ahayd ama waajib ama manduud ama taxriim ama ibaaxa ama yacni karaaha waa inuu xukun jiraba maxaa yeele shayga asalkaaba hadduusan xukun kuu lahayn farcan xaggeed u marka xaggee xukun uga keenay asalkiisiiba xukun ma lehe kan afaraad rukniga afaraad waxa uu yahay alcillatu waa inay cillo ka dhexayso cillo ood faracan iyo asalkan cillo ka dhexaysa waa inay jirto oo haddaw marka xukunka soo jiidanayso cillo xukunka soo jiidato oo matalan waxaad leedahay asalkan xukunkiis waa saas cillada loogu xukumay xukunkaasna waa saan wax allaala marka wixii cilladaasoo kale yeesho farcay u noqon kartaa ay u noqonaya marka waa aslun wa farcun wa xukmun wa cillatun ayib marka xukmun markaan leenaha waa xukmul asli ilaa farcu asaga xugun male waaba midkaad wax u raadinaysid waa moogta waa marka asal farac iyo xukmul asli iyo cilla cilladu mar waxaa la yidhaha jaamica cillo waa la yidhaahdaa manaad waa la yidhaahdaa magacyo badanay leedahay iyaduna ayb qiyaaska marka shuruuduu leeyahay sidoo kale arkaantiisaanu ka hadalna shuruud buu leeyahay shuruud اlqiyaas waxaa weeyaan koo an yakuuna xukmu اlasli اlmaqiisi calayhi haabitan ima biاlnasi aw biاlijmaaci aw biitifaaqi اlkhasmayni aw bidaliilin danniyin saxiixin ayb shardiga koowaad waxa uu yahay asalka wax laga qiyaasanaayo waa inuu marka ugu horaysaa yacnii xukunkiisu sugan yahay asalka wax laga qiyaasanayo xukunkiisu waa inuu sugan yahay imaa binnasi waa in xukunkiisa u sugan yahay kitaabka sunnada caddeeya ama imaa bilijmaac culimmada waxay ku ijmaacsan yihiin asalkan xukunkiisu inuu saas yahay ayb ama labada qof ee baxfiga samaynaya isku waafaqsan xukunkan asalkan xukunkiisu inuu waajib yahay inuu sunno yahay waa isku waafaqsan yahay ama daliil kaloo danni aho saxiixa buu ku yimi asalkan xukunkiisu maalan khamradii qur-aanku waa ka warramay khamradii asal ka dhigo khamra xukunkeedu waa maxay taxriim qur-aankaa aanka caddeeysama ay sunnada inay xaaraan tahay ayb binasi baa marka asalkan xukunkeedu ku sugan yahay waxaad rabtaa marka khamradii shay u eg oo muskir ah ee wax sakhraamiyo oo cilladii iskaarka wato inaad farac ka dhigatoo tiraadid shaygan waxbuu sakhraamiyaa xukunkiisu waa taxriim waxaana ku keenay inaan uga qiyaastay khamradii oo xukunkeedu uu taxriim ahaa khamradii marka xukunkeedu waa sugan yahay iyada asalka marka xukunkiisa inuu haabit uu yahay sugan yahay marka horkood ayb shardiga koowaad waa kaas shardiga labaad waxa uu yahay an yakuuna xukmu lasli macquula almacnaa asalka xukunkiisuna horta waa inuu macquululmacnaa uu yahay asalka shayga asalka ah wuxuu laga qiyaasanayo waa inuu macquululmacnaa yahay ashyaadu laba waa waxna macnihiisa la garanayaayo waa macquululmacnaa waxna macquululmacno ma ahanoo la garan maayo maalan rukuucda in jilbaha la qabsado sujuudda madaxa dhulka la dhigo macquululmacnaa ma aha waa tacabud uuma waa laysku addoonsaday sidaas qoraxdu markay cirka bartankiisa soo gaarto ay dhankan uga bayrto galbeed waajibkii duhurkaa soo galay macquululmacnaa ma ah neef markay kaa timaado weysaa kugu weysadii waa jabtay maxay u jabtay oo markaa afka ka neefsatay isa kaaga jabaynin macquululmacnaa maaha waa tacabudigu wixii tacabudi ah qiyaas ma galo sababto ah marka horeba lama yaqaano sababta xukunka uu ku yimid ma garan maayo marka waa in an yakuuna xukmu lasli macquula almacnaa waa inuu yahay shardiga saddexaad waxa ay tahay an tuujada alcilatu fi lfarci cilladan asalka ku jirto waa in farcan ay ku jirto cillo aan farci ku jirin see asal marka aad u geynaysa tan kale afaraad waxa ay tahay anlaa yakuuna xukmu lfarci mansuusan calayhi xukunka faraca waa inaan isagana nas u soo aroorin haddii nas uu ku soo arooro qiyaas maxaa uga baahan tahay naskii baaga kuu yaallen ama xukunka faraca waa inuuna nas khilaafsan kii asalka inaanu kusoo aroorin shardiga shanaad waxaa weeyaan an yakuuna xukmu lfarci musaawiyan bilxukmi اlasli faraca xukunkiisa iyo xukunka asalka waa inay waa inay isla ekaadaan ayb shardiga lixaad waxaa weeyaan an takuuna alcilatu mutacadiyatan cilladu waa inay gudbayso ciladan waxaa laga wadaa marka waxay tahay asalkan intay ka gudubto faraca ay u gudbi karto mutacadiya inay tahay maxaa ku baxaya cillo qaasira ah ku baxayso cillo un asalkii bis ku jirto oo aan gudbayninba ma waxba looga qiyaasan karo shardiga marka toddobaad waxa uu tahay an takuuna alcillatu haabitatan bimaslakin min masaalik alcilla waxaa jirta masaalik alcilla wax leeyahay cillada intee loo maraa see lagu ogaanaa shaygan xukunkan cilladiisa inuu kayta wa keyta uyo see lagu garanaya masaalig la maraa jirto masaaligtaas waa badan tahay waxaa ka mida binasi shay inuu nas cadeeya ciladiisa min ajli dalika katabna calaa bani israa'iila anahu man qatala nafsan bigayri nafsin ow fasaadin fi lardi ilaa aakhir laaya min ajli dalika cillo waay soo waxaa lamida sidoo kale ida istayqada axadukum min manaamihi falaa yaqmis yadahu fi linaa'i maxaa loogu diiday fa inahu laa yadrii ayna baatat yadihi maxaa yeelay gacantiisu ma oga meeshay barisay kaas cillo mansuuso ah waa kuwaas ama cilada ijmaac culimmadu waxay ku ijmaaceen xukunkan cilada lagu xarimay saas inay tahay mana isku khilaafan waa maslak min masaalika in cilla lagu ogaado waa ijmaac waxaa kaloo cillada lagu ogaan karaa asabru wataqsiim waxaa la yidhaha asabru wataqsiim in la baarbaaro shaygan xukunkiisiyaa la arkay xukunkan muxuu ku yeelo karaa sidaanaad dhici karto sidaanaad dhici karto sidaan baad dhici karto markaasa waxaa la yidhi sidaan ixtimaalkan ma jiro sidaanuunu u jirin kan ma jiro sidaan buunu u jirin tanaa soo hartay marka taas marka waa asabr wataqsiin in lagu sameeyo ninkii maalan nebigu u yimid ee yidhi soo xabadka garaacayo dhahayo yaa rasuul allah halagtu wa ahlagtu waa halaagsamay dadkiina waa halaajiyey maxaa ku halaajiyey waaqactu imra'atii fii ramadaan haweenteeda maalin ramadaan u tegey kadib nebiga kafaarou waajibiyey soo maa kafaarada maxaa keenay marka ma ninkan inuu xabadka iska garaacayay kafaarada ku timid halagtu wa halagtu maa keentay muwaaqacada oo naagtiisa oo ku dhacay keliya maa keentay maxaa keenay waaqacatuga bisaa laga soo qabsanaya inta kale wax ta'fiira ma waa laska waa laska dhinac jambi baa la dhigaa dhinaca waxay ku imaan kartaa taxqiiqu lmanaaq ama tanqiixu lmanaaq cillada in la hufo iyada dhan ayb oo marka istimbaaq hadhow marka lagu soo saaro lagu bixiyo addawaraan alwujuudiyu waaddawaraan alcadamiyu waa lagu keenaa oo yacnii shaygan cillada haddii laga helana xukunkii waa la helaa marka laga saarana xukunkii ma joogo kownu xukunka markay timaadana uu joogo markii laga saarana aanu joogin cillo oo taafiir leh waay marka adu ilaa dhowr waxyaabood kutubta mudawalaadkaa ka hadasho waxaa la yidhaahdaa baab dhan qiyaaska abwaab fasallo badan uu leeyahay fusuusha waxaa ka mida marka fasal la yidhaahdo masaalikulcilla hadhow markuu fasalkaas dhammeeyo haddana wuxuu gelayaa alqawaadix fasalkaloo la yidhaha qawaadix cillada waxyaabaha ku imaan karoo lagu qadxi karaa halkaas lagu sheegaa iyadana kutubaha marka mudawalaadka iskale kuwan waa iska mukhtasaraad yaryar ayb aduu marka cilladu waa inay sugnaato ay ku sugnaato ixdaa masaalik alcilla masaaligta cilada loo mari jiray masna ka mida ah. shardiga sideedaad anlaa tukhaalifa alcillatu nasan walaa ijmaacan cilladu waa inaysan nas iyo ijmaaca khilaafin cillo oo nas khilaafay kuma tarayso sagaal an takuuna alcillatu wasfan munaasiban wa saalixan litaratubi alxukmi calayhi cilladu waa inay xukunka munaasab u tahay munaasaba inay tahay waxaa loo jeedaa markay joogtana waa in xukunka la helo markay maqan tahayna waa in xukunka la waayo laakiin ciladiioo maqan haddii xukunkiina meesha weli ou yaallo cillo ma aha waxaas ogeyn tan ugu dambayso waxaa weeyaan an yakuuna alqiyaasu ayb sidoo kale yacnii cilladu waa inay aynan ahayn wasfigeedu inaanu ahayn wasfi dardi ah wasfiga dardiga waxaa la yidhaha kaan waxba ku taraynin cillada middaan sagaalaad misaalkeedoo masalan bariira addoonay ahayd way xorowday ninkii qabaye iyada qabay addoon ahaa isagoo addoona ah, ay ku kor xorowday nebiga khiyaarow ka siiyey haddaad doonto hayso haddaad doontana waa waa fasakdayaa nikaax markaasaa yacnii takhyiirka marka xukunku waa takhyiire eh, inuu takhyiir ay leedahay waayeen maxaa keenayna xadiidku wuxuu leeyahay bariiro way xorowday wa kaana cabduha wa kaana zawjuhaa cabdan aswada ninkeedu wuxuu ahaa addoon madow wasfigan marka madowgu xukunka ta'siir mau ku yeelanayo ku yeelan maayo maxaa yaele wasfi dardi ah wasfi oo dardi ah addoonku hadduu cad yahay addoonnimada unbaa wasfi laasim noqon kara laakiin waxaan kale wasfi aan yani aan aan aan laazim noqonaynin marka addoonka madow iyo midka cad waa isku mid addoonnimada unbaa xukunka ku xirnaanay ugu dambayntii an yakuuna alqiyaasu fi laxkaami sharciyati alcamaliya qiyaasku waxau gala axkaamta camaliga ictiqaadka ma gala qiyaasa ictiqaadka qiyaas ma mama gelin kara allahuma haddii la yidhaahdo yacni sifaadka ilaahay oo kale qiyaas inuunan gelaynin laysa ka milihi shay-un huwa samcu lbasiir qiyaaskuna waa tamhiil qiyaaska keliya oo sifaadka geli kara waxaa weeyaan qiyaasulowlaha midka la yidhahdo qiyaasulowlaha waxay tahay sifo kastoo basharka kamaal u ah allana aan nuqsaan ku ahayn ilaah ugu owleysan basharka soo maa qiyaasul owlaaya leeraa kaas ayb adiga haddaad cilmi leedahay cilmigii allah kaaga sii owleysan soo maa kaasoo kale mar bis laakiin qiyaasu shumuulka iyo ma gelaya baabka qiyaasku marka dawaabiduu leeyahay dawaabida qiyaaska waxaa ka mid a mas'alo horta nas uu u yaallo qiyaas maama laga koori maxaa yeel imaamu shaafici waa kii yidhi alqiyaasu yusaaru cinda adaruura qiyaasku waxaa la aadaa buu yidhi markay daruura jirto daruurada waa maa markii nas la waayo qaacido kale wuxuu yidhi alqiyaasu kalmaytati qiyaasku waa sidii baktiga oo kale waa baktiga goormaa la cunaa marka baahi qofka ay hayso cunaya adoo marka nas haayo qiyaas haddaad aadid waa qalab naskii baaba kugu filan halkan marka sheekhulislaam ibnu taymiya kitaabulistiqaama wuxuu yidhaahdaa abwaabtan qiyaaska dadku laba daraf oo quluwi ku jira iyo dhexdhexaadu daraf waa daahiriyada daahiriyada waxay leeyihin mas'alo kasta oo dhacdo adduunyada ka dhacayso laabudda waa in loo helo qaala allahu qaala rasuulu suuroobi kartataas qur-aanka iyo sunnadu dhacdooyinka dhacaayo o dhan way dabooleen laakiin say ku dabooleen can dariiqi waxay ku dabooleen yacni usuusha usuusha waxyaabaha dhacaayo usuul la geliyo oo adillo loo helo ayaa jirto ee dhacdo kastoo dhacayso bismihaa waxaaditatihaa sharciga aayad iyo qur'aan xadiidkii qur-aan looga keeni maayo laakiin farac waa noqon kartaa asalkeediina kitaabkii sunnada waa laga soo hela soo ma fahmi daahiriyada iyagu marka waxay yidhaahdeen aslan wa farcan ayi mas'ala waa in si toos a ah nas looga helo manduuq aayad ama xadiid in la helo qoladaa marka iyagu waxau yidhi sheekhulislaam ibnu taymiya raximahullah iyagu dhinacay quluwi ka sameeyeen qolada kaleoo quluwiga samaysa waxay tahay ahlu kuufa oo weliba raggaan xanafiyada u badan iyaguna waxay yidhaahdaan mas'alo kastoo deliil looma heli karo inta deliil loo heli karo wax yar waa ku leeyahay masaa-isha deliil loo heli karo oo qur-aan iyo sunno lagu dul joojin karo faraha lagu tiri karaa inta kale marka qiyaas sharcigu dhan qiyaasuu ku dhisan yihiin boqolkiiba siddeetan qiyaasuu ku dhisan yahay labaatan camalna nusuustaa ku filan iyaduna waa daraf kale way sheekhu marka wuxuu yidhi qofkii xadiidkana yaqaano fiqhigana yaqaano a'immada xadiidkii fiqhiga isku dartay sida shaafici iyo axmed bin xambal iyo imaam maalik iyo bukhaari abu daawuud iyo kale waxa uu yidhi waxay garan karaan inta qiyaas loo baahanaa inay mar un daruuro keento ay tahay oo ilaa nusuusta ay ku filan tahay asal ahaan ay ugu filan tahay waxyaabaha dhacaha waxaana arrintaas garan karo yir qofkii maalinkii boqol mas'ale lasoo weydiiyo ka jawaabo caalim ee labada isku yaqaano intuu daliil heli karaa badan buu yidhi muqadamada istiqaamadan saasuu leeyahy tan koowaad marka waxaa weeya waa in mas'aladu nas aan loo helaynin daabidka labaad waxa uu yahay qofka wax qiyaasanayo waa inuu caalim yahay waa inuu caalim yahay oo diraaye iyo riwaayo labadaba oo haayo nin riwaayo badan diraayanayo riwaayada waxay ka wadnaa axaadiidka inuu yaqaan saxiixeeda daciifkeeda istixdaarsan karo axaadiidka axkaamta maxaa yeele haddii kale qiyaaskiisa wuxuu ku dhacayaa inuu xadiid khilaafo muuse axaadiidkii aqooni waa inuu xadiidkii ryani caalim yani muahal waa waa inuu yahay qiyaaska riwaayada iyo diraayada wax ka yaqaan haddii kale maalin walba qiyaas baa waxba iska qiyaasanaan zamankan qiyaaska tacadiga loo geystay wax loo geystay umabanin nin walbaa waxbuu samaynayaa masaladaas ee aayaddu saasay leedahay xadiidku saan uu leeyahay ee aayaddii xadiidka qadiyadan miyadaa ka warantay ma waa looga qiyaasanayo isku mid waa maxay ku kala duwan yihiin ama nin caalima wuxuu kula murmaa laba qadiyadood oo kala gedisan oo xukun ku kala gediyey oo kale wuxuu leeyahay culimmadaan mar walba meeshay rabaan inoo wadaan maxay ku kala duwan yihin kan iyo kan de waxay ku kala duwan yihin haddaad aduu cilmigan usuulka iyo taqawaa laguu sheega dad fahmaysa laakiin mushkiladii laakiin isagiina m wixii ay ku kala duwanaayeenna ma fahmi karo isagiina qiyaasu samaynaya isagii qiyaasuu samaynaya qiyaaskiina ma fahamsanaba baab qiyaas weligii kitaabkama raacanin waa inuu marka yahay qofku wax qiyaasanaya qof caalimo mu-ahal oo ah u yahay tan kale saddexaad waxa ay tahay an yakuuna alqiyaasu fii nafsihi saxiixan qiyaasku inuu saxiixo isaga rata shuruudiisii waa in la helay arkaantiisiina in la helay qiyaasku markaas saxiix noqon karo inahaas adu marka waxay tahay aqsaam badanuu leeyahay aad u tiro badan qaybo badan baa laga fiiriyaa laakiin intuu sheegaan isaga gaabsanayna aqsaamta tacriifuhu alqiyaasu lugatan waxaa weyaan altaqdiiru jaangoyn iyo almusaawaatu isla ekayn waistilaaxan xagga istilaaxana taswiyatu farcin farac la ekayntiis waayo biaslin lala ekeeyo asal fii xukmin xugun dhexdiisna lagula ekeeyo licillatin liajli cillatin cillo darteedna loo ekeeyo cilladaasoo jaamicatin kulminaysa baynahuma iga dhexdeeda ay bayna alfarci waalasli ayb taswiyatu farcin farac la ekayntiis biaslin baa lala ekaynaya fii xukmin xugunaana lagula ekaynayaa waxaa la leeyahay faracaani asalkaanu u egyahay asalkiina xugunkiisu wuxuu ahaaye waajib shaygaanuna waa waajibaa la dhahaya licillatin maxaa tasmiyada keenayana maxaa loola ekaynaya licillatin liajli cillatin cillo darteed cilladaasoo jaamicatin kulminayso baynahumaa labadooda hal cilloo labadaba ka dhexayso maalan cillada iskaaray noqon kartaa sida khamriga iyo wixii iyada lamido laisla haleeshiye amhilada saa kuseen doono falfarcu marka farcu almaqiisu weeyaan midka la qiyaasayo waalaslu asalkuna almaqiisu calayhi midka dushiisa wax lagu qiyaasaya waalxukmu xukunkuna maqtadaahu daliilu wuxuu daliilka keeno waa asharciyu daliilka sharciga ah wuxuu keeno oo dalbado wa min wujuubin waajibnimo ah ow taxriimin taxriim ah aw sixatin sixa ah aw fasaadin fasaad aw ayriha xugum waxaa la yidhaahdaa waa maqtadaahu daliilu sharci daliilka sharciga wuxuu keenay oo wujuud iyo taxriim wixii lamida waalcillatu cilladuna almacnaa weeyaan macnaha alladii macnahaas oo habata sugnaaday bisababihi isaga sababkiisa xukmul asli oo ku sugnaaday ayb waalcillatu cillada almacnaa weeyaan macnihii alladii macnahaas oo habata xukmu lasli asalkii xukunkiisa uu sugnaaday bisababihi uu ku sugnaaday sababkiisa dartiid cilladu marka waxay tahay khamra xukunkeedu taxriim buu ahaa taxriimka yaa keeneen cilladu maxaa cillo u ah iskaarkaa cillo iskaarka marka wxuu noqonaya waa cillo wahadihi alarbacatu afartaani arkaanu lqiyaasi weeyaan qiyaaska arkaantiisa walqiyaasu qiyaaska axadu اladilati adilada mid ka mida weeyaan allatii adiladaas oo tahbutu sugnaa biha alaxkaamu sharciyatu axkaamta sharciga ay ku sugnaanayso afarta adillo oo axkaamta laga qaato weeyaan qiyaaska marka kitaabka sunnada ijmaaca iyo qiyaaska daahiriyada qiyaaska inkirtay ayagu marka waxyaalaha ay keenayaano dhan marka waxay tahay qiyaas faasida waa waxyaalaha ay radinayeen maanta dhan ayb waxyaalaha ay leeyihin awalu man qaasa ibliis oo ahaayay ku leeyihiin qiyaas wax sameeye ibliisa ugu horreeyey ee wuxuu yidhi see aniga ugu sujuudaa bani aadam dhoobo laga abuuray anigana laga abuuray naar qiyaasuu sameeyey ee qiyaas faasid ah waakaas qiyaas fii muqaabili nas amar allah ba yaallaba qiyaas maxaa keenay marka qiyaas daruuraba shuruudii baa wax ka maqayn ayi qiyaas oo faasida shuruudiisa ubaa wax ka maqan midkaasna culammada jumhuurta fuqahada xataa waa radinaya ee midka sugan ee adilladii sugantaha ma la diidi karaa waa maya culamada mucaasiriinta qaaraa diidi jira iyaga laftirkooda qiyaas bacd mucaasiriin waqad dalla calaa ictibaarihi waqad dalla waxaa tusay calaa ictibaarihi qiyaaska ictibaarintiisa daliilan daliil ahaan loo ictibaariya sharciyan daliilkaasoo sharci ah alkitaabu wasunnatu baa tuseen wa aqwaalu saxaabati iyo saxaabada aqwaashooda ayb marka waqad dalladaa faacilkeeda alkitaabu waasunnatu wa aqwaalu saxaabati famin adilati اlkitaabi kitaabka adiladiisa waxaa ka mida qowluhu tacaala allahu aladii anzla alkitaaba biاlxaqi wاlmiisaan alla waa midka dejiyey kitaabka bilxaqi ku dejiyey xaqnimo wاlmiisaana miisaankana dejiyey daaladda wاlmiisaanu miisaanka maa tuusanu bihi اlumuuru waxyaabaha arrimaha lagu miisaamo wayuqaasu bihi baynaha ashyaada inay yartahay inay kala badan tahay waxyaabaha looga qiyaasto waa miisaanka qowluhu tacaala daliilka labaad kamaa bada'naa awala khalqin nuciiduhu nuciiduhu waan soo celinaynaa makhluuq yacni bani aadamkii kamaa bada'naa saan u abuuraan u bilownay abuuristiisa awala khalqin abuuristii hore abuuristiisii hore sidaan usoo bilownay oo kale ayaan usoo celinaynaa haddana icaadadii iyaa laysaga qiyaas qaatay khalqigii hore qiyaas qiyaasooma marka kamaa bada'na awal khalqi naciidi wallaahu aladii arsala alriyaaxa fatuhiiru saxaaban wallaahu alla aladii allihii weeyaan arsala diray alriyaaxa dabaylaha fatuhiiru way firdhinaysaa dabayshii way kicinaysaa ee saxaaban daruur bay kicinaysaa fasuqnaahu waanu kaxaynaynaa marka ilaa beladin beled intii ka amayitin dhintay faaxiyaynaa waanu ku noolaynaynaa bihi daruurtaa roobkii ka hooray al-arda dhulkan ku noolaynaynaa bacda mowtihaa dhimashadeeda kadib annushuuru marka isa soo saaridda dambe iskeenidda aakhiro la iskeenaana kadaalika sidaadaasoo kale ah qiyaas soomaayadana marka dhulkan dhintay ee roobka intuu ku da-ay soo noolaaday iyo bani aadamkii baa laysku shabbahaya markuu dhintay kadib inuu soo noolaado waa qiyaas fashabaha allahu tacaala alla wuxuu shabahay icaadata alkhalqi khalqiga soo celintiisa biibtidaa'ihi bilaabistiisu ku shabahay wa shabaha ixyaaa alamwaati dadka dhintay noolayntoodu shabahay biixyaa'i ilardi dhulka noolayntiisu ku shabahay wa wahada huwa alqiyaasu kanoo qiyaaskii wa min adilati sunnati waxaa ka mida ah sunnada adiladeeda qowluhu sal l slam liman sa'alathu haweentii weydiistay can isiyaami soomki can umiha ay ka soonta hooyadeed bacda mowtiha markay dhimatay kadib hooyaday soon baa lagu lahay maka soomi karaa bay tiri nebigu wuxuu yidhi ara'ayti bal ii sheeg low kaana calaa ummiki daynun hooyadaa haddii dayn lagu lahaa lahay faqadaytihi ma ka gudi lahayd faqadaytihi aad ka guddo marka akaana akaana akaana yu-addii daalika canhaa maka gudi lahaa taas maka gudi lahayd taas ayb qaalad waxay tihi nacam haa qaala fasuumi can ummiki hooyadaa ka soomi xadiidkan marka hooyadana muxuu isku shabahay deyntii bani aadamka uu qofkan ku lahaay iyo deynta allah laysku shabahay labadaa laysku shabahay deyn bani aadam kugu leeyahay iyo deynta alle kugu leeyahay laysku shabahay wax ka dhexaya deynnimadaas waay ayb mid mid kastaa marka dimo qofka korkiisa saaran marka hadday sidaa taas haddaa ka gudi lahayd tana ka gudaa labo daliilka labaad ana rajulan ata nabiya sal l slam nin baa nebigu u yimid faqaala wuxuu yidhi yaa allah rasuulka ilaahayo wulida lii hulaamun aswadu wiil madow baa la ii dhalay faqaala hal laka min ibilin wiil madow baa la ii dhalay isagoo daaweyntiisa xumaan kuma haayo keliya yacni wuxuu leeyahay wiil aniga aan ii midab ekayn baa la ii dhalay marka say taasi ku sugan tahay marka shaki buu ka muujiyey marka faqaala nabigu wuxuu yihi hallaka min iblin geel ma leedahay qaala nacam buu yidhi haa qaala maa alwaanuhaa midabyadeedu waa maxay qaala wuxuu yidhi xumrun waa casaan oo gudguduud qaala hal fiiha min awraq mid yacnii marka midabkiisa oo caddaan sooxiga ma jiraan qaala nacam buu yidhi haa qaala fa annaa daalika ay kayfa daalika see ku sugnaaday waaya marka see midkan ku caddaaday way qaala waxau yidhi lacallahu nasacahu cirqun waxaa dhici karta inuu jiitay xidid hore xidid hore yacnii fir hore inuu jiitay ayaa laga yaabaa qaala waxau yidhi falacallabnaka wiilkaaga waxaa dhici karta haadaa kan nasacahu cirqun isaguna in cirqi uu jiitay hoyaalkaa hore iyo qaar inay saas ahaan qiyaas soomama ka mid ah geeni isii iyo calli wuxuu isaga qiyaas qaatay wax aadbixi bukhaari weliba baab dhanuu ka dhigaa yani sidaanoo kale qiyaaska tusaayo kitaab اlictisaami bisunan wahaakada jamiicu اlamhaali tusaalayaalka dhammaantood alwaaridati soo aroorayso fi lkitaabi wasunnati saas weeyaan daliilun waxay daliil u tahay cala alqiyaasi qiyaaskay daliil u tahay limaa fiiha min ictibaari shayi binadiirihi maxaa yeele amfilada maxaa ku suganna min ictibaari shayi shaygii oo la ictibaar qaato binadiirihi lagu ictibaar qaato mid isaga lamida ah wamin aqwaali saxaabati waxaa ka mid a aqwaasha saxaabada can amiiri lmuminiin cumar bni alkhadaab fii kitaabihi kitaabkiisii ilaa abi muusa alashcari oo u diray fi lqadaa'i qaala waxau yidhi uma alfahma alfahma war fahm fahm ogow fahamka ku dadaal oo inaad yani qadaayaadka fahamto isku dayno fii maa udliya calayka wixii laguu keenay mimaa warada calayka korkaaga ku soo arooraayo oo mimaa laysa fii qur'aanin walaa sunnatin qur'aan iyo sunna aan ku soo aroorin yacnii fiiri waxaan qur'aan iyo sunna aanay ku soo aroorin adigiina laguu keeno fahm fiican ka yeelo uma qaayis alumuura cindaka marka uma qaayis qiyaaso alumuura arrimaha cindaka agtaada wacrif garo alamhaala waxyaabaha isku eg egana fahm uma cmid uqasad fii ma taraa ilaa axabihaa ila allahi waxaad u arkayso in alla ugu jacayl badanya ayb wa ashbahiha bilxaqi xaqana ugu ekaansho badan shayga xaqana ugu ekaansho badan aada isleedaha allana waa waa yani waa jecelyaha markaa gal qofka marka qaadiga ah ee umuuraha u soo aroorayaan ku imaanayaan asagoo cilmigii sharcigana aad u yaqaano kitaabkii iyo sunnadii iyo aqoon u leh haddana waxaa laga rabaa nin idraag leh inuu oo qadaayaadka fahmi karo khibro dheer leh dadka oo uu ku dhex nool yahay oo xukumaayo waaqicooda iyo curfigooda iyo dhaqamadooda inuu fahamsan yahay laga raba oo ibnulqayim wuxuu yidhaahdaa fiqhigu waxaa weeyaan fiqhuna waa fiqhu shariica w fiqhi kalena waxaa weeyaan oo yacnii isaguna muhim u ah qadaayaadka waa fiqhiga marka waaqicaas markaas qofka uu dhex joogo markaa fiqiga waaqaca keligiis fiqi ma ah ogow fiqigii sharcigii keligiis haddaad hayso dadkanba aan war u hayninna waxaa xukumi karta ma leh leanna adu masaa-ishaada qalbigay kugu jirtaa laakiin ciddii aad ku dejinahayaadan war u haynin waalxukmu bishayi farcun can tasawurihi shay in la xukumana wuxuu farac ka yahay horta in shaygii la suuraysto halkan wax ka dhacaya waxaa la weydiinaa nin sheikh caalim ba ha ahaado qadiyadii aan xataa suuro aan ka haysanin ninkii u suuraynaayana waa labada doodaysa nin ka midow xun ka soo baxa maxay yahay markaasoo kale nin shiikoo caalimo laysla wada yani aaminsan yahay culammonimadiisa ayaa mas'ala waxaa weydiinayaa labadii dooda ka taagnayd nin ka mida yaa u sharxayo binaan calaa daalikuu shiikii marka wax ku dhisaa xugun buu saaray xukunkaas marka bilaahi calayk ninkii khilaafa waxaa laleeyahy culammadu khilaafaba ma aan labadiinna doogaayo masalada inta siyaaqaysaan si aad isku raacsantihiin u geeya sheekh markaas ninkii culummada khilaaf hada arkay ah. maanta dhan marka culmmada culmo culmo culmo culmo culmo haddaad ku hayso culummadana si wax loo weydiiye aadan aqoonin waxay macno yeelanaysa mala huluwiya dad badan ku sameeya waxaas ayb marka wuxuu leeyahay walidaalika wax badan qaadiga fahamkiisa waxyaaba badanoo fahamkiisa oo ugu soo celiyaa jirta ibnulqayim kitaabkan la yidhaha aduruq alxukmiya fi siyaasa sharciya amfilo badanoo keenaan qudaad badan oo yacni wax ku kala saartay yacnii markay qadiyadu dhinac u bixi weysay fahamkooda intay geliyeen naskii markaas yacnii qadiyadii saxnimadeeda ay usoo soo ayb marka taas qofku inuu wax ka ogyahay sidaanu marka cumar uu leeyahay abu muusa alashcari marka hadda qado oo jahli ku dhisan marka diin ma loo nisbayn karaa diin looma nisbayn karaa qadaha hadduu jahli ku dhisan yahay weliga haddaad aayad kasta akhriso qado oo sharciga ma noqonaayo mid diinna ma loo nisbayn karo waa qado oo qof marka uu jaahila uu iska xukumaayo maxalushaahidka marka waxay tahay cumar wuxuu abuu muusa alashcari faray wixii aayad iyo xadiid aanu ku soo aroorin qiyaas inuu geliyo marka saxaabada qiyaasku waa ah yaqaaniin ayagana saxaabada qiyaaska way garanayeen qaala ibnu lqayim ibnu lqayim waxa uu yidhi wahaada kitaabun jaliilun wahadaa kani waa kitaabkan uu qoray waa cumar ah, risaaladan cumar uu u qoray abu muusa alashcari kitaabun jaliilun kitaab weyn weeyaan talaqaahu alculamaau biqabuul culimmadu ay ku qaateen qabuul iyo aqbalitaan yani culimmadu waa soo wada naqliyaan iyagoo aan ictiraadin waxaka almusaniyu alimaamu almusani abu ibraahim almusani saaxibu shaafici wuxuu sheegay ana alfuqahaa'a fuqahada min casri saxaabati casrigii saxaabada ilaa yowmihi ilaa maalinka isaga uu joogay ajmacuu inay ku ijmaaceen calaa ana nadiira alxaqi xaqun calaa ana nadiira alxaqi xaqa shayga u dhigmo xaqun inuu yahay wixii xaq u dhigmo waa xaq yanii wixii xaqii wix kastoo xaqii u eg xaq bay noqonaya wanadiira nadiira albaaili baaila baailkii shaygii sharciga ku xukumay wixii u ekaada baailay noqonayaan waistacmaluu lmaqaayiisa qiyaasyadii bay isticmaaleen fi lfiqhi fiqhiga dhexdiisa u isticmaaleen fii jamiici laxkaami axkaamta dhammaanteed nikaaxi dalaaqii yacnii bee iyo meelo badan buu gelaya shuruudu lqiyaas qiyaaska shuruudiisa intan marka waa adilada qiyaaska uu ku sugaayo daahiriyada baa marka diideen aahiriyada unbaa diidday iyaga laftirkooda waxaa la yidhi marka qiyaaska hadaad diidaan mafaasid waaweyn baa imaan karta nacam oo marka qiyaaska jeligan ku arkayna taas shuruudu lqiyaasi qiyaaska shuruuddiisa lilqiyaasi shuruudun qiyaaska shuruud buu leeyahay minha waxaa ka mida ah. allaa yusaadima inuunan duminin daliilan daliil daliilkaasu aqwaa minhu isaga ka xoog badan qiyaasku isaga waa daliil dabcan laakiin daliil ka xoog badan waa inaanu ka hor falaa tibaara ictibaar ma leh biqiyaasin qiyaas yusaadimu nasa naska duminaayo aw ilijmaaca ama ijmaaca duminaayo aw aqwaala saxaabati dunya qofku marka haddowna aqwaalu saxaaba iyo ijmaaci iyo aqoonin iyo axaadiidka wax ma qiyaasan karaa marka waa yahay ma qiyaasi karo sababtaa waxaa dhici karta qiyaaskaadan inuu ka hor imaado aqwaalu saxaaba idaa qulnaa haddaan dhahno qowl saxaabiyi xujatun haddaan dhahno wayusamaa alqiyaasa almusaadima wayusamaa waxaa lagu magacaabaa alqiyaasu almusaadimu qiyaaska duminaayo limaa dukira waxaa la soo sheegay faasid alictibaari ictibaarkiisu miduu faasidi abaa lagu sheegaa waa qiyaasun fii muqaabili nasi waa qiyaasun faasid mihaaluhu waxaa weyn an yuqaala in la dhaho yasixu waxaa ansaxaya an tusawija almar'atu arashiidatu nafsahaa naag qaangaaro maslaxadeeda taqaano inay iyada isguuriso way bannaan tahay in la yidhaahdo bikayri weliyin weli la'aan qiyaasan iyadoo looga qiyaas qaadanayo calaa sixati baycihaa beyceeda inuu ansaxayo maalahaa ay iibiso bikayri weliyin weli la'aan ninbaa maalan xanafiyadaas sidaan isticmaasho waxay leeyihiin naagta hadday qaangaar tahay oo rashiido ay tahay wax ma gedi kartaa iyadoon weli weligeedii iyadoon weydiinin iyadoo wax weliga u tegin maalka ay leedahay su iskama gedi kartaa haa asalan ka dhiganaynaa waxaan uga qiyaasanaynaa bay yidhaahdeen waa isguurin kartaa ay dhaheen marka weli la-aanay isguurin kartaa baaciga waa loo waa la ogolyahay maxaa ka dhexeeya baaciga marka iyo nikaaxii waxaa ka dhexeeya yidhaahdeen mucaamalo waa labada haadihi mucaamala waa tilka mucaamala waxaa lagu jawaabay marka qiyaaskaani wuxuu ka hor imaanayaa nas xadiid ah laa nikaaxa ilaa biweliyin wuxuu ka hor imaanaya ayu imra'atin nakaxat nafsaha bigayri idni waliyiha fanikaaxuhaa baailun fanikaaxuhaa baailun fanikaaxuhaa baail wuxuu ka hor imaana aayaddii waidaa dallaqtum nisaa fabalagna ajalahunna falaa tacduluuhunna an yankixna aswaajahunna idaa taraaduu baynahum bilmacruuf qise weliba waxay ahayd macqil ibn yasaar walaashiisa wuxuu ku daray nin markaasoo isfureen ciddadii baa dhammaatay kadibuu haddana waxuu doono inuu guursado macqilaa laga soo doonay markaasuu yidhi wallahi inaanu ku siinayni adiga soo iskama furin markaasaa aayadahan soo degeen haddii marka weliga aan la ictibaarinaynin maxaa haska guursataaba maxaa in la yidhaahdo owliyada lala hadloo la yidhahdo falaa tacduluuhunna an yankixna aswaajahunna uma aysan weliyada weliga in la yidhaha war guuriya maxaa hadday iyada isguurin karta guuri weli lamaba dheheenba soo waa aayadda imaamu shaafici u deliishaday weligi inuu shardi fi nikaax inuu yahay ama rukni bukhaari u deliishaday garoob ha ahaato gabar ha ahayd maxaa yeele gabadhaas garoobay ahayd markaas ay aayadda ku timidba nusuustaas tirada badan buu ka hor imaanaya ayagu marka nusuusta waxaa lagu xambaaraa bay leeyihin gabadha yarta oo aan qaangaarka ahayn axaadiistiina daciif waayay leeyihiin marka qofku maogtahay haddii marka hore daa'iman hadday fikraddu ka horeyso shayga yacnii naska xataa adiga ma arkaysid markaas hadday fikrad aada ku qanacday ku horeyso haddii adilo lagugu aqriyay maanta dhan waxaad raadinaya nin shiika ah ama qiil adiladaas uun si uu yeelaya ama waa daciif dhahaya ama waa yani saasaa ixtimaal gelina unbaad raadinayna weligaa marka qofka waxaa fiicanaa la yidhahda xaqu inuu u yimaado asagoo wax fakara aan u horreynin dadka noocaasi marka waa ka fiican yihiin dadku ay wax u horeeyaan mar hore fa haadaa qiyaasun faasidun weeyaan faasid lictibaari qiyaas oo ictibaarkiisu faasid yahay waa limusaadamatihi nasa duminta ou nas duminayo darteed wahuwa qowluhu sal l slam laa nikaaxa ilaa biweliyin bay duminayaan xadiidkuna waa saxiix oo riwaayata israa'iil can abi isxaaq baa bukhaari iyo keyrkii ay rajaxeen xadiidka bukhaari culamaa lxadiid waa saxiix yeeleen badankood ayb dad marka waxaa jiro weliga ishtiraaq ulweliyi madhabka shaaficiga saaad ogtihiin weli in la shardiyo aada ugu ad adag yahay weliba arrintaas madhab laakiin haddii ay dhacdo weli haddii la waayo ayaa imaamu shaafici waxaa laga wariyey inuu yidhi alamru idaa daaqa tasac arrinta hadday ciriiri noqoto waa iska waasac noqonay marka suldaana iska meherinayo nin cadli ah haddii aan suldaan jirin qof cadlioo la yaqaanaa ma ila daalika tiiyaa marka meelo aysan geli karin la gelinayo nusuustii marka xanafiyadu kugula doodaa marka wixii yacni madhabkii waa ka baxay axnaaftii waxay ka qoreen marka weli lama shardiyo markay taqriirinayaan wax ayagu ay shaaficiyada waxay ugu jawaabi jireen oo dhan ayuu inta soo akriya kugula dooda markaas marka ma ma waxay tahay marka ma daliilkiina ma raacin madhabkii xataa uu wax ka barbaranayana ma dhinaca kama raacin marka dhib waa marka ugu dambaysan waxaa dhici karta inuu ku yidhaha oo dadka a madhabkan xanafiyada ku dhaqmo guurkooda dhan marka xaaraam yaagay dadkaas muslimiintaas dhan waxaa laleeyahay awlaadu zinaa ka dhalan maysa ninku hadduu isaga u haysto nikaax inuu saxiix yahay nikaaxu shubha la yidhahda markuu ogaado inuu markaas iska dhaafo waa kabacdi wixii markaas dhow nikaaxiina markaas dhow ku celiyo inuu ku celiyo laakiin yacni qof kastoo nikaax shubha ku jirta ku guursaday waa u dhale waa awlaadu zinaa saa lama dhahaa jahli waxbaa jiri kara daa'iman marka nusuusta waaqicaadka looma soo celiyo haddii mas'alo la baxsinayo masalada baxfigeeda inay ku ekaato aayadihii axaadiistii aqwaashii culammada inay ku ekaato laakiin hadday timaado waayaha aayadihii sidaanay dhahayaan hebel ka waran hebel kale ka waran hebel iyo hebel ka waran hadday timaado ama dadkaas ma waxaasay noqonayaan iyo taas maba ku jirta baxsiga kamida ah. hebel iyo hebel baxsigooda marka horta mas'alada marka meel laysla soo dhigay kuwaas la gaarayo dhammaanta dhanna waaqic nin kuu deliishana aad aayad u deliishanaysa axaadiis meel isay keenaysaan male an yakuuna xukmu lali tan labaad an yakuuna xukmu lasli asalka xukunkiisu inuu ahaado haabitan mid sugan binasin ku sugan ow ijmaacin ama ijmaac fain kaana haabitan biqiyaasin qiyaas hadduu ku sugan yahay lam yasix ma ansaxayo alqiyaasu calayhi in laga qiyaasta maalan wuxuu ka wadaa shaygan xukunkiisu hadduu aayad xadiid ijmaac ayaa xukunkiisa lagu ogaaday markaas qiyaas waa gelin kartaa wax kale waa uga qiyaaso kartaa laakiin shaygan asalka ayaa xukunkiisa marka horeba waxaa ku keentay qiyaas asagoo qiyaas lagu keenay haddana ma lasii qiyaaso karaan taasuu diidaa midkan kale kan meeshaad uga qiyaasatay maa gelisi wainamaa yuqaasu waa la qiyaastaa cala alasli alaweli asalka hore ayaa laga qiyaasanaya lianna rujuuca ilayhi owlaa in isaga loo laabtaa ka haboon salaan marka waa malayna in la fahmay waxuu ka wadaa asalka xukunkiisa hadduu qiyaas ku sugnaaday intaad farac kale soo qaado oo asalkii qiyaaska xukunkiisa ku sugnaado uga qiyaasato ayuu kuu diidaa sababtoo ah asalkan isaga awalba qiyaaska ku yimid inta iskaga tegtid meeshii laga qiyaastay aad saasuu ka maxaa yeele waxaad noqonaysaa taswiyatu farcin bifarcin ay noqonaysa farac farac laga qiyaasta walianna qiyaasa alfarci calayhi walianna qiyaasa alfarci farci qiyaaskiisa calayhi soo korkii laga qiyaasto ayb wainamaa yuqaasu cala alasli alawali baa looga qiyaastaa lianna arujuuca ilayhi awlaa taas waa mid walianna qiyaasa alfarci calayhi faraca oo korkiisa looga qiyaas qaato alladii kaas oo jucila aslan asl liasal laga yeelay qad yakuunu hayra saxiixin inuu ahaaya dhici karto ayb waliana alqiyaasa cala alfarci faraca shay faraca oo wax laga lagu qiyaaso dushiisa uma alfarcu farci cala alasli laga qiyaasto waliana alqiyaasa cala alfarci qiyaas cala alfarci farac korkii laga qiyaasto uma alfarca farci cala alasli laga qiyaasto tadwiilun dheerayn waa bilaa faa'idatin faa'iida isku jiri farac baad qiyaasane waxaa ku qiyaastay asal asagu farac ahay haddana kiibaad ka tagtay asal kalaa tagtay tadwiil oo bilaa faa'iide ah waana meesha isaga looga qiyaastay in le-aad tartiib mihaalu daalika tusaalaha ku fahma an yuqaala in la yidhaahdo yajri ribaa fi durati gallayda ribaa ku dareerayso qiyaasan iyadoo looga qiyaas qaadanaya cala rusi beriis galley gallayda la cuno waa ribowi ribowi waxaa laga wadaa yani ashyaada ribada ay gasho ribal fadliga ay gasho alixoo nebigu sheegay nusuustu lixay tilmaantay ayb waxay tilmaantay almilxu cusbada watamru timirta alburu washaciiru watamru heeg atamru wاshaciiru wاlburu wlmilxu iyo adahab walfidda dahabki fidadii sheegay lixdii marka intaa may ku ekaanaysaa mase shaygu waa ribowi marka la yidhahdana macnaheedu waxay tahay axkaamu riba alfadli baa ku dareeraysa axkaamu riba alfadli ah hadday isla hadday laba shay isku mida yihiinna tafaadul iyo tasaawi waxaan ujeedaa tasaawi iyo taqaabul haddii ay yacni kala jinsi noqdaanna taqaabud hooy hooy hoolo kala badnaadeen axkaamtii faraca oo furuucda lagu yaqaana ribalfadli ku dareeraysa haddii marka la yidhaah gellaydu sharcigu kama hadlin lixdaas mansuusada ah gelley kuma jirto ninkii markii yidhaahdo gellaydu ribaa ku soconaysa qiyaasan ama uga qiyaas qaadanaya calaa ruusi bariiska beriiskiina lama sheegin uuna nasma sheegin isagaa meesha qiyaas ku soo galay wayajrii fi rusi beriiskiina waxaa ku dareerayo ribo qiyaasan cala alburi iyadoo qamadiga looga qiyaasanayo marka naska qamadiga kusoo aroray hal soo lama yeeli kara marka in la yidhaha geleydii waxaa looga qiyaas qaadanayaa burkii bis hal jaran jara kor u soco bis haddaad tiraa geleydii beriisaa looga qiyaasanaya beriiskii waxaa looga qiyaasanaya haddana tadwiil taasuu sheekhu ku diida waxyaabaha marka galeydu ribowi waa tahay burkuna waa ribowi cilada ka dhaxaysa maxay tahay marka cilatu ducmi waa dacaam labadaba waa la cunaa la quuta shaaficiyadu saasay leeyihin saasaana u dhow maxaa yeele xadiidka qaar baa waxay leedahay almacuumu bilmacuumi kaylan saasoo kale almacuumu bilmacuum shayga la quuto waxa la quuto marka dalag ahaan loo quuto galay beriiskii la soo galaya sancaani waxaan u malaynaa inuu leeyahay lixdan keliya ku koobnaanay ribaa waxay lixdan ka baxsan axkaamu ribaa kuma dareerayso waxaa moodaa marka e, e, ibnu nasr ilmarwasina wuxuu yidhi maxamed ibnu nasr ilmarwasina wuxuu yidhi cid ku koobtay lixdan laa aclamu yidhi ma ogi qof culummada ka mida oo ribada lixdan kama baxaysa yidhi ma aqaanin taasay culimmadu u badan yihin haddayna kulligoodba sidaan ahayn falqiyaasu qiyaaska haakadaa sidaan oo kale kayru saxiixi weeyaan inaan saxiix ahayn walaakin yuqaalu waxaa la dhahayaa yejri ribaa fi durati ribadu waa ku soconaysaa gellayda qiyaasan cala alburi iyadoo qabadiga looga qiyaas qaadanayo liyuqaasa calaa aslin haabitin binasin si markaa looga qiyaaso asal sugan oo nas ku sugnaaday looga qiyaaso illee burku nasu ku sugnaaday tan saddexaad an yakuuna lixukmi اlasli cilatu macluumatu shardiga saddexaad waxaa weeyaan an yakuuna inuu ahaado lixukmi اlasli asal xukunkiisa cilatun cillo cilladaasoo mansuub macluumatu la garanayo cillo la yaqaano xukunka asalkiisu waa inuu leeyahay liyumkina siday u suurtoodo aljamcu jamcin bayna alasli walfarci fiiha asalkii farci si loo jamciyo fain kaana xukmulasli xukunka asalka hadduu yahay tacabudiyan mid tacabudiya maxdan barax tiran lam yaصx alqiyaasu calayhi qiyaas ma ansaxa in laga qiyaaso wuxuu ku leeyahay asalka asalka xugunkiisa waa inuu yahay xugun waa inaan ahayn xugun tacabudi maxdi ah tacabudiyun maxdun waxaa laga wadaa xugun layskaga kaa addoonsadoodan ogeyn cillada lagu amro dii laakiin waa in cillada la ogaado an yakuuna macquula almacnaa kii aan dhehayna mihaalu daalika an yuqaala in la yidhaahdo laxmu nacaamati gorayada hilibkeeda yanqudu lwuduu'a weysada waa burinaya qiyaasan iyadoo looga qiyaas qaadanaya calaa laxmi lbaciir geela hilibkiisa limushaabahatihaa lahu maxaa dhaca waa isu egyihiin in layidhao ekaanshaa ka dhexayso fa yuqaalu waxaa la dhahayaa hada qiyaasu qiyaaskan hayru saxiixin saxiixi lianna xukma alasli maxaa yeele asalka xukunkiisa asalka waa keena geela soo maa hilibkiisa mansuus waa tahay in laga weysaysto laakiin sababta aa uga weysaysanaysa adi ma ogtahay ma ogid sababka sababkiisa lama yaqan waa tacabudi hadduu tacabudi yahay qiyaas ma gala marka iska wada wainamaa huwa tacabudiyiin weeyaan un hay fayuqaalu hada alqiyaasu gayru saxiixin lianna xukma lasli asalka xukunkiisa laysa lahu cilatu macluumatun cilo la garanaayo ma laha wainamaa huwa tacabudiyun maxdun waa tacabudi barax cala lmashhuur afar an takuuna alcillatu cilladu inay tahay mushtamilatan mid shamlinaysa calaa macna munaasibi lilxukmi macno xukunka munaasib u ah yuclamu la ogyahay min qawaacidi sharci sharciga qawaaciddiisa laga ogyahay ictibaaruhu isaga ictibaarintiisa kal iskaari fi lkamri cilladu waa inay tahay mid munaasib xukunkan u ah oo qawaacidda sharciga lagu ogaado sida ka cilati liskaari iskaarka ciladiisa fi lkamri kamrada dhexdeeda fain kaana almacnaa macnuha joobiya wasfan dardiyan wasfi iska dardi ah laa munaasabata fiihi wax munaasaba aanay ku jirin dhexdiisa lam yasix ma ansaxaya atacliilu bihi isa wax lagu cilaayo kasawaadi walbayaadi maalan cadaanta madoobaanta miaalu dalika xadiidu ibni cabaas radi allahu canhu ana bariirata xuyirat bariira waa la khiyaar geliyey calaa zawjiha ninkeeda xiina cataqad markii xorooday qaala waxau yidhi wakaana zawjuha addoonkeedu wuxuu ahaa cabdan aswada addoon madooba faqowluhu aswada wasfun dardiyun waa wasfu dardi oo qofka yani mar kasta ku sugan laa munaasabata fiihi lilxukmi xukunka wax munaasaba uu la leeyahay malaha walidaalika sidaa darteed yuhbatu lkhiyaaru yahbutu lkhiyaaru khiyaar baa sugnaanaya yahbutu lkhiyaaru baa sugnaanaya lilamati addoonta u sugnaanaya idaa cataqad haday xoroodo taxta cabdin addoon hoostiisay ku xoroodo wain kaana abyadla haba caddaada walaa yahbutu lahaa u sugnaan maayo idaa cataqad haday xoroodo taxta xurin min xor wain kaana soo haba madoobaaya naagtaani waa addoon waa xorooyey nin xoraa qabay laha ka awel nin awalba xor ahaabaa qabay oo madoow khiyaar ma leh maxaa yaele wasfigii cabdinimadii meeshaan ma yahay dhinaca kale addoon cadaa qabay waa xorooyey ka bacdi waa cad yahay la dhihi maayo ee marka addoonnimada unbaa wasfi jira aho xukunka addoonnimaduu ku xiray ayb shan an takuuna alcilatu cilladu inay tahay fi lfarci faraca dhexdiisa ka wujuudihaa helitaankeeda oo kale fi lasli ciladan waa in faracaani ay ku jirto sida asalka ay ugu jirto o kale kal iidaa'i oo kale cilada dhibidda fii darbi lwaalideyni labada waalidoo la garaaco almaqiisa cala ta'fiifi looga qiyaas qaadanaya ta'fiifka wuxuu ka wadaa ta'fiifku falaa taqul lahumaa ufin walaa tanharhumaa labadaadii waalid uf ha dhihin asalna markaasaad mas'ale uga qiyaasatayo qofku inuu waalidkiis wax ku dhufto uu garaaco ma bannaan tahay ma bannaanay tiri waa xaaraan xukunkan xaggee ka keentay falaa taqul lahu maa ufin ayaan ka keenay faracan waxaan uga qiyaastay asalkaasoo waalidku uf in la dhaho haddii la reebay uf waxa loo reebay waa iidaa iyo dhib wa xagga dhibkana waxaaba ka sii daranba in la garaaco cillatul iidaa meeshaanna waa laga helay xaggana waa laga helay marka waa xaaraan meelahan marka daahiriyada wax aan u laasimayn bay ku laasimiyeen waxay yidhaahdaan daahiriyada hadday qiyaasku diidan yihiin waalidka inaan la garaaci karin nas u keenaan waalidka qofka waalidkiisa inuunan tumi karin nas ka reegaya ha keenaan marka waa ina uf keliya ku gaabsadaan marka ay yidhaahdaan ufna waa xaaraam tumistan xaaraam ma <laughs> laakiin iyagu marka waxay yidhaahdaan qiyaaska jeliga anwaacda markaan ka hadlaynaan sheegi doonnaayo qiyaaska jeligaa daahiriyadu waa ogol yihiin laakiin qiyaas ahaan uma ogola oo waxay u ogol yihiin min baabi mafhuumi lmuwaafaqa oo waxay leeyihin manduuq hayru sariixa waaye manduuq hayru sariixa ah weeyaan waxaa marka manduuq hayru sariixa ah waa marka sidaa darteed waxmaba qiyaasa nin baa nagay mafhuum mafhuumulmuwaafaqa waayay dhahayaan mihaalu daalika marka fain lam takun ilcillatu cilladu haddaynan ahayn mawjuudatan mid joogto fi lfarci aan laga helayn lam yasixu lqiyaasu qiyaas ma ansaxay mihaalu daalika in la yidhaaho an yuqaala in wadhaho weyaan alcillatu an yuqaala alcillatu cilada fii taxriimi riba ribada yacnii taxriimkeeda filburri ku jirta burka kownuhu makiilan in la beego in la yidhaha cillada burka loo ribo loo geliyey waa beeg kayn uma yuqaala markaa la dhaho yajri ribaa fi tufaax markaa intaa saas kusoo taqriiraysa inaad tiraahdo tufaaxiina ribaa ku dareeraysa qiyaasan iyadoo looga qiyaasana cala alburi fa hada alqiyaas wayru saxiixin qiyaaskan saxiix maa maxaa yeelay lianna alcillata cillada aad asalka kusoo sheegtay hayru mawjuudatin fi lfarci farcan tufaaxaa kuma dhex jirto idi tufaaxu gayru makiilin maxaa yeele tufaax wax la beega ma aha isaga cillada waa aanay asalka ku jirto faracna waa inay ku jirto sidaasoo kale aqsaam lqiyaasi qiyaaskii qaybihiisa yanqasimu lqiyaasu qiyaasku wuxuu qaybsamaa ilaa jaliyin wa khafiyin qiyaas muuqdo iyo qiyaas qarsoon faljeliyu qiyaaska jeligaa kee wada maa habatat cillatuhu waxay cilladiisu sugnaatay binasin ay ku sugnaatay ow ijmaacin ama ijmaac ow amase kaana ahaaday huwa isagu maqbuucan fiihi mid la gooyey maxaa lagu gooyeyna binafin faariqi wax farqiya inaanu u dhexaynin bayna alasli walfarci qiyaas kasta oo cilladiisu nas ku sugnaatay cilladooda ko ama ijmaac culummada waxay ku ijmaaceen shaygan cilladiisu inay sidaas tahay ama asalkan iyo faracan wax faariqa ah oo kala farqiyaa inuusan jirin ayay culimmadu gooyeen qiyaaska noocaas maxaa la dhahaa qiyaas jelyan mihaalu maa sabaqat cillatuhu binasi kay cilladiisa nas ku sugnaatay waxaa weeyaan qiyaasul manci iska reelidda layska reebay minal istijmaari biddami annajisi dhiig qiyaasul manci iska reelid layska reebay minal istijmaari in lagu istajoodo oo eh, eh, ahaan loo isticmaalo biddami najisi ljaafi dhiig najaas ah qallalay in lagu istijoodo waa la reebay cala almanci min alistijmaari birawfati looga waxaan ujeedaa qiyaaska taas oo faraci looga qiyaas qaadanaya cala almanci iska reebidda min alistijmaari layska reebay in lagu istijoodo birawfati digo labadan qiyaasan ah hadda in diga lagu istijoodaa asal waayo waa inaan lagu istijoo karin waa layska reebay nasaab soo aroor waxaad rabtaa inaad uga qiyaas qaadatay dhiig dhagax noqday ma lagu istijoog kara isagana iyadoo looga qiyaas qaadanayo digadaas qiyaas gelin fa inna cilata xukmi اlasli asalka ciladiisa xukunkeeda haabitatun binasi bay ku sugan tahay dhowfada diga inaan lagu istajoonin sababta aan loogu istajoonaynin inay najaasnimo tahay xadiidkaaga adeeyey oo xadiidka ibnu mascuud wuxuu yidhi nebiga innahaa riksun najaas digadu waa najaas cilada marka mansuufa sooma maxaa loogu diga maxaa loogu istijoo waayo waa inay najaas yahay waa najaas ciladaas mansuusani amas waa mustanbada waa mansuusan diigka dhiiggii marka markaad uga qiyaasato aad tiraa dhiiggiina laguma istijoo karo sababtoo ah asagana waa najaas khalaas qiyaas geliya ayb xayu ataa ibn mascuud radi allahu canhu ila nabiy sal l slam bixajarayni buu ula yimid warawfatan liyastanjiya bihina si ugu istijoodo faahada alxajarayni buu qaatay alqa rawfata waqaala wuxuu yidhi hada rigsun warigsu annajas wamihaalu maa habatat cilatu bilijmaaci kay ciladiisa ijmaaca ku sugnaatay tusaalihiisa nahyu nebiy sal l salam weyaa nebiga reerista oo raabay an yaqdiya inuu xukumo alqaadi qaaliga huwa qadbaan isagoo cadaysan qaaligi inuu xukumo isagoo xanaaqsan waa la hadlay fa qiyaasu manci alxaaqini midka saxarada ay hayso ama kaadi ay hayso in looga qiyaasto marka inaan waxba xukumin fa qiyaasu mancil xaaqini midka kaadida ama saxarada ay hayso reebista laga reebay min alqadaa'i laga reebay in looga qiyaasto calaa manci lqadbaani kan caraysan reebista laga reebay minhu qado laga reebay min alqiyaas iljaliil qaaligii wax xukuminaa layidhi isagoo caraysan waxaa uga qiyaasanaya marka ciladiisu maxay tahay cillada loogu diida waa cillada waxay tahay markaasi mushawasho qalbigiisu yacnii ma degana waa mashquulsan yahay fakarkiisa dhan tashwiishaa ku furan se dhan xanaaqa ah hadduu markaas xubun la koro biso dadka dhan waan laynaya soma fahmi mar hadduu xanaaqsan yahay waxaa layihi gurigiisa iska tabaa dib ha u dhigay qadiyada mar uu deggan yahay faarigun u yaha ayb cillada marka ijmaac waa culammada ku ijmaaceen in cillada sidaas laga wado waxaa ugu qiyaasanan waa asal marka taas asal ciladu ku timid ijmaac waxaa ugu qiyaasataa marka nin saxare ay hayso oo kaadi ay aad u hayso wax ma xukumi karaa maya isaga sababtoo ah cilladii tan ku jirtaan isagan haddana ku jirto qalbigiisu waa mashquul mushawash waxaa dhici karta waxaa laga doobsiyey inuu yidhaahdo aad u dhegaysanin qaaliyana wax badan dhegaysadaa laga rabaa ayb wuxuu yidhi marka in laysaga qiyaas qaato sababta waa maxay lihubuuti cilati lasli asalka ciladiisii sugnaanshadeeda bilijmaaci ay ku sugnaatay wahiya tashwiishu lfikri wa inshiqaali lqalbi qiyaas jeliya saasuu u noqday ciladiida asalkii lagu ijmaacayn ciladii asalkaa lagu ijmaacay wahiya tashwiishu lfikri weyaan fikirkii oo tashwiishsan wainshikaali lqalbi qalbiga mashquulsanaantiisa wa mihaalu maa kaana maqduucan fiihi binafi lfaariqi wax farqiya inuunan u dhaxaynin midday culimmada dhan gooyeen asalka ee farac waxaa weeyaan bayna alasli waalfarci inaanu eh, wamihaalu maa shay mihaalkiisa kaana ahaaday huwa isaguo maqduucan fiihi kula la gooyey binafyi faariqi lagu gooyey faariq anfintiisa farqi u dhexeeya anfintiisa bayna alasli waalfarci u dhexeeya qiyaasu taxriimi itlaafi maali yatiimi agoonka maalkiisa in la baabi'iyo in looga qiyaaso calaa taxriimi itlaafihi agoonka maalkiisa baabi'intiisa bilakli cunis lagu baabi'iyo lilqadci maxaa yeelay waxaa la jaray oo culimmadu gooyeen binafi faariqi baynahuma wax farqi u udhaxeeyo agoon maalkiisa haddaad cunto cunid ku baabi'iso iyo haddaad intaad baabi'iso dab ku qabato itlaaf lee ka dhexeeya labadaba waa baabi'isa marka waxaa weyaan waxaa laleeyahay marka qur aanku waxau tilmaamay inaan la cuni karin in aladiina yakuluuna amwaaliyataama ulman inamaa yakuluuna fii butuuni naara waxaa lamida marka in maalkooda la gugo ama la dhibo itilaaf ah, in lagu keeno maxaa daliil waad waxaa leedahay binafyi faariq maxaa u dhexeeya in cunis lagu baabi'iyo in dab la geliyo maxaa u dhexeeya farqiga ma qiyaaskaas marka waa muxuu noqonaa qiyaasun jeliyun qiyaas jeliyun walkafiya midka kafigaana maa habatat cilatuhu ciladiisu kay ku sugnaatay waa biistinbaaqin qiyaaskan ciladiisa haddii lagu keenay istinbaaq walam yuqdac fiihi aan la goynin binafyi faariqi bayna asli walfarci culummadii ma dhihin asalkan iyo faracan allay lehay wax farqi ah oy ku kala gedisan yihiin male ma aynan goynin waa dhici kartaa furuq in la soo saaro ciladiisiina waxaa lagu keenay istinbaaq qiyaas kafiya layhahkaas mihaaluhu qiyaasu lashnaani saabuunta oo looga qiyaasto cala alburi bur fii taxriimi riba ribada xaaraamiyeelisteeda bijaamici ilkey labada waa la cabiraa ashnaanku saabuuntana dhanaan saan dhahan isticmaalnoo kale ma aha waa oomada oo kale taqriiban oomadaoo kale marka oomadii iyo burkii waxaa ka dhexeeya mid walba waa la beegaa in marka oomadiina ribaa ku dareerayso fa ina tacliila bilkayli lagu cila in keyl lagu cileeyo beeg lam yafnid binasin kuma sugnaanin walaa ijmaacina kuma sugnaanin yacnii burka in la yidhaha cillada ribowi oo u noqday waa keyl nasna ma sheegin ijmaacna kuma guntamiyo walam yuqdac fiihi mana la jarin oo lama goynin culamadu ma aanay gooynin binafyi faariqi bayna alasli walfarci oo ma aynan dhihin oomada iyo burka wax yacnii wax cillada marka loo fiiriyo cilladan wax faariqa oo u dhexeeyaa ma jiro sidaa darteed waa isku mid maaynan dhihin id min aljaa waxaa bannaan an yufaraqa in la kala geeyo baynahumaa iyaga dhexdooda bianna albura madcuumun si waa loo kala geey karaa maxaa yeelay qamadiga waa la cunaa bikhilaafi ilashnaani oomadasa lama cuno waa lagu kala faariqaa jiraa la dhihi karaa marka faariq ayaa jiro ayaa la dhihi karaa bilahi towfiiq sal alla sala ala nabiyina muxamed